radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi ina diina diinka yusrun waa fudayd diinka islaamku waa fudayd dhammaan waxyaalaha ilaahay weynaa subxaana wa tacaala addoommada ku kallifay waa acmaal fudud oo qofku uu awoodo inuu ilaahay ku caabudo asagoo xataa noloshiisa caadiga ahayd wata ilaahay uu ku caabudi karaa waa fadlullah diinulislaam waa fudayl diimihii ka horreeyey oo ilaahay soo dejiyeyna weliba waa ka fudud yahay midka nabiga sala allahu calayh wasalam sidaas daraaddeed mu'miniintu rabbanaa walaa taxmil calaynaa isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina mu'miniintu waxay idhahdeen rabbiyow ha nugu xambaarin culays sidii ummadihii naga horreeyey aad culayska ugu xambaartay marka ummadihii naga horreeyey masaa'il culculusaa lagu xambaaray oo ay ka mid aheed markay dembaabaan in la yidhaahdo toobadkeenkiinni waa inaad isdushaan oo inta dembowday la dilo fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum marka way cusleen laakiin ilaahay weynan subxaana wa tacaala ummaddan naxariis gaara ayuu u naxariistay waajibaadka la saaray sunnooyinka loo diray dhammaan waa wax fudud qofkuu awoodo inuu sameeyo asagoo aan mashaqo iyo dhibaato weyn la kulmin marka waa fudayd diinka islaamka ina diina diinku yusru waa fudayd walan yushaada diina diinka lama qaalibtamo yushaada yushaadida uu aslu ahaa asalkeedu markaasa kadib la isku idqaamay qofku diinka lama qaalibtamo walan yushaada diina diinka lama qaalibtamo axadun qof ilaa qalabahu wuu ka qaalib noqdo waa ka adkaadaa muqaalabada waxay tahay qofku inuu isku dayo waxa weeyaan inuu wax walba uu sameeyo oo ilaa uu gaaro heer marka dambe ka caajiso daacaadka uu samayn waayo waa inuu sameeyo mubaalaqo iyo tacanuq wixii sharcigu meeshii uu ruqseeyey ruqsada qaadana casiimadu qaadana sunnooyinkii wuxuu samaynahaa sunnooyin aad u badan waqtigiisoo dhan cibaado inuu ku dhammeeyo isku daya taasna ma awoodo banu aadamka ma awoodo qofku ma awoodo waxay gaarsiinaydaa marka taasu laba shay midkood inuu inta ayaan dadaalo wadi waayo diinna ilaahay wuxuu ugu jecel yahay midka qofku daa'imo axabu اlacmaali ilى اllaahi adwamuhaa waynqal ou ka caajis oo ka go waa musiibo labo waxaa kaletoo dhici karta sunnooyinta ku dadaalo waajibaad inuu dayaco marka dambe si sunnooyinka ugu dadaal isku leeyahay waajibaad inuu dayaco taasna ayadana lama ogola oo ilaahay wax loogu dhowaado waajibka ugu horeeya addoonku wuxuu alle ugu dhowaado waajibka ugu horeeya markuu waajibaadka guto kadibuu sunnada ku dadaala addoonku marka labaduba waa qalad labadaasuna mid ku dhacaya mana dhacdo qofku inta dadaal badan sameeyo oo ka baxsan xadkii loogu talagalay ta sameeyo inuu badbaado sida badan dadka ahlu quluwigaa ama quluwigeesuu ku tagaa asagoo waajibaad dayacay sunno ku xadgudbaaya waajibaadkiina dayacay ama marka dambe inta ka inqiaacoo ka go'o uu wuxuu noqdaa qofka dadka ugu liita xagga cibaadada ta ka caajis markaa quluwiga iska ilaaliya wey walan yushaada diina diinka lama qaalibtama xadun qof ilaa qalabow diinka ka qaalib noqdo fasadiduu toosnaada marka nabigu wuxuu siinayaa sala allahu calayh dariiqo wanaagsan ku hanuuniyo oon qofkuna ku dhibanayn diinkiisuna ku islaaxo sadidu waxay tahay sawaabka la imada aqwaashiinna iyo afcaashiinna sharciga waafajiya waxa aad la imaanaydaa wax saxaa kuu noqday qowl kasta iyo ficil kastoo kaa suufula saxa noqda caqiida saxiixa dahaaro saxiixa salaad saxiixa sadaqa saxiixa soon saxiixa xaj saxiixa jihaad saxiixa dikri saxiixa salli saxiixa waxa aad la imaanaydaan sawaab ka dhiga acmaal tiro badan oo aan sawaab ahayn waxaa ka qayr badan camal kooban oo sawaabka waxaana qofku fahmi karaa jawaan doolara oo faalsa iyo xoogaa yar oo saxiixa oo aan faalsa ahayn mid ka fiican waa la wada fahmi karaa waxaan mukusha weyn wax tari ma mar hadduu faalsa yahay oo sarifka marka la geeyo uusan wax ka gelin acmaal tiro badan oo aan miisaankii nabiga la saarin oo sunnadii waafaqsanayn waxba kuu tarime mar ilaahay marka la hortago hadii lagugu soo celinayo haba tarinin marka fasadidu toosnaado sawaab la imaada qowlka aqwaashin iyo afcaashin wa qaaribuu dhexdhexaysta qaaribuu dhowdhoweeya wey macnaha yoolka ugu dambeeya awooddaada ha wada isticmaaline xoogaa ku dhowee qaaribuu tawasadu wey dhexdhexaysta dhexdhexaadku waa maxe waajibaadka ilaali sunnooyinka kuwaa daa'imi karto daa'im uluwi ha samayn oo aad ka daasho xooggaagi ilaahay ku siiyey iyo xoolahaaga iyo caqligaagiina ka fara qabso daaca badan ku samayso oo ha ka go'in daacada ila dadku waa labadaas khasaaraan qof waxa weye guluwiyuu samaynaa markaasuu daalaa marka dambe qofna waxa alla siiyey ka faa'iidaysama waxaan alla ku siiyey berri waad ka tegayda xoogga kugu jira indhaha kugu jira in dhagaha aad haysato caqliga iyo fahmada kulligood haysamayda waa dhammaan intaad haysato waa inaad ilaahay ku caabudaa oo aad ka qaniimaysataa laakiin ka qaniimaysigaasna quluwi ku samay marka dhexdhexaad oo gaabintana iska ilaali talaxtagga iyo fogaanshada qaariga oo aadan wadi karinna iska ilaali wa qaaribuu dhexdhexaysta wa abshiruu bishaaraysta bisawaabi cala alcamali wa in qalla waxaad ku bishaaraysataan ilaahay inuu idinka abaalmarino camalka haba yaraadeen camalka qofku hadduu og wax laga siina waa samayn kara marka hawaab ku bishaaraysto acmaasha markaad samaynaydaan ilahay inuu idinka hawaab ku bishaaraysto haba yaraado wastaciinuu kaalmaysta bilqudwati ka lahaad qudwadu waa socodka salaada subax markay dhalato ilaa qoraxdu soo baxaydo waqtigaa socodkaa ka lahaad wa rawxati caraabo rawxaduna waa min azawaal ila leyl zawaalka laga bilaabo ilaa habeenkii wa shayni xoogaa min aduljati oo dheelmad ah duljadana waa sayru aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa xoogaa la guureeyo qaarna waxay dhahdaan maya waa habeenkii socodka ah qofka socodyahanka ama safarowga ee yaqaana ee marka ama lugta lagu safraayo ama gaadiidka xayawaanka noolaha waktiyada nashaadka jawigu qabow yahay wakhtigaasuu socda fiiriya tilmaanta nabiga sal la alay qofka yaqaan xoogaa aroortiiu guurayna waa dheelmana subax hooruu socona qoraxdu markay kululaato waa dega waharsana haddana qoraxda kuleelkeedu markuu yaabaa caraabadiiu ku dhufana fiidka horuu socona kadib waa dega waa nasana qofkaas asagoo nashaadkiisa leh oo caafimaad qabuu meeshuu rabi gaara laakiin hadduu ugu jiido fiiri qoraxdu maray soo baxdu socod bilaabo qoraxdiioo kuulaato ugu jiday gaadiidka isagoo isla dhacaya meel la tegima markaa tilmaanta bal nabiga macaankeeda fiiriya wastacinuu kaalmaysta bilqudwati kallahaad cibaadada u kallaha maxaad samaydaa salaada subax soo kac sunnadii labadii ragco ka horreeya tuko faradkii tuko ragga jamaacadaha la tukade gabdhihii guryahoodaha ku tukade adkaar sabaaxi akriso iyo adkaartii subaxda juskaadi qur-aanka akriso khalaas ka shaqato waa cibaado aad awooddo wax weynna aad ku gaaraydo haddana zawaal markii la gaaro maan maantao dhan wad in lagu leeya fiiri ragcatu duxaa barqadu iska tu hadhow duurka marka la gaaro adinkana marka la gaaro masaajidka iska imaw ragcaadkii raatibadaa ka horreeye tuku duurkii haddana jamaacadii la tuku gabdhihii guryahoodaa ku tukaday haddana sunnadii ka dambayda tuku wax qabso iska qayluusho casri haddii la gaaro tuko maqrib haddii la gaaro tuko farad iyo sunnada bayna ceshaa'inka adkaarta iyo qur-aanka iyo cilmiga iyo ka faa'iidayso ceshaa tuko raatiba haddaad tukato iska baseexo maan caw dhan soo jeed waa wax aad awoodo adoo danahaagii haysta darajaad waaweyna aad ku gaareen qorshay rabtaa maahana waxaan la awoodin maaha qorshay rabtaa maxaa soo haray wa shayin min adulja bar aroortii soo kax ha ka qadin waqti qaaliga ah waqtiga qaaliga ah soo aroortii bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigeena suuban salى اllahu calيه waslm inuu yidhi yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kula laylatin ilaa samaaءi اdunya xiina yabqى uluثu leyl اaqiir rabbigeen wuxuu u soo degaa samaau dunya ilaaha qayrkiisu badan yaha allahna sarreeya wuxuu u soo degaa marka habeenka saddex loo qaybiyo meelu ka harto muxuu leeyahay rabbi fayaquulu man yadcuunii faastajiiba lah war yaa i baryaayoon ka aqbalaa man yas'alunii fa ucdiya yaa wax weydiisaayaan wax siiyaa man yastakfirunii faakfir allah yaa dembi dhaaf iga rabo i weydiisaayaan u dembi dhaafa bal fiiriya waa khaaliqu samaawaati waalardi xadiiskan bukhaari muslim wariye waa shan imid adduun aroorta inta soo kacdo sagaal sac sagaal sac iyo bar xata iska ka bal toban sac hadaad kacdo waxbaad fursadaad weli haysata inta adinka hore ilaa adinka dambe xataa inta udhaxayda waa wakti adinka dambe mar hadduusan dhicin weli fursadaad haysata war waqtigaas qaaliga ah ee khaaliqu samaawaati waalardi rabu samaawaati waalardi uu ku leeyahay yaa i baryayo ta kacdo waata ila waraa ku barya adduun iyo aqri ilaahu ana dembi dhaaf kaa raban waqtigaas calacalaha taago ta kacdoo weysato dhowr ragcad tukato xoogaa qur-aan qarsato ilahay iska bari waqti dheer ma caawna soo jeed marka dariiqaas iskaga so intaas keliya waxaa rabaa cibaadadaas intaad la qabatinto cibaado aan qaldamin salaadaha sunnadoo tukata waa taqaan kaama qaldamaan midba mar samee maaha adkaar ah kuu go'an qur-aan go'an waxa weeyaan dariiqadaas intaad isku socoteed ku ha ka gaabinoo juhdigan alla ku siiyey ha dayicin ee ka sara qabso hana talax oo bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigeenna suuban salى اllahu calيه wasalam saxaabadiisa gabaal ka mida guryihiisa tageen xaasaskiisay weydiiyeen qaabkay u cibaadaysto nabigu masaajidkana way ku arkeen gurigiina waa loo sheegay midaa dhaartay wuxuu idhi habeenkii o dhan salaatuleyla taagnaana hal mana seexama mid kalaa dhaartay maalintii o dhan waa somanaana hal maalin afurima mid kalaa dhaartay cibaadadan ugu aweligay guursama nabiga sal اlahu alay waslam waa u yahay wuxuu ihi antum aladiina qultum kada wa kada ma idinkaa nimankii sidaas yidhi markaasay yidhaahdeen nacam rasuulka allow saas annagaa nidhi waxaan qaylahayna ulama jeedo annagaa nidhi nabigu wuxuu yidhi wallaahi inii laakhshaakum lilah waatqaakum lahu walaakinii asuumu waufdir wausallii waarqud waatazawaju nisaa faman raqiba can sunnatii falaysa minni iri nabigu wuxuu yidhi wallaah anaa idinkugu alla ka cabsi badan anaa idinkugu taqwo badan sidaasay tahay maalmaha gabal soon sunnahan sooma maalmana waa furaa nafta xaqiidaan siina ilahayna xaqiisaan siina habeenkii qayb salaatuleylan tukada qayb waa seexdaa dumarka waa guursada waa la dhaqma soo ma jeedid qofka dariiqadayda nacaa ummaddayda ka mid maa haddaa is tidhaahdo ka dheere intaasu kuguma filna intii nabiga sala allahu alay slm intii nabiga haddaa is tidha kuguma filna dariiqii nabiga waa ka lunta waana qasa marka hana xadgudbin hana gaabin oo juhdigaaga hadayic rawa اlbukhaariyu can ibni cabaasin imaamu اlbukhaari wuxuu ka wariyey cabdulaahi ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala cabdulaahi bnu cabbaas inuu yidhi inna wafda cabdilqays wafdigii reer cabdilqays lamaa atow markay u yimaadeen annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi mani lqowmu qoomku waa kuwama ow amase mani lwafdu wafdigu waa kuwama fiiriya sida ay ugu dadaaleen saxaabada iyo ruwaaddii ka dambayday fiqaadda xadiiska nabiga ilaalintiisa kelimadii nabigu yidhi hadii raawi wax yar ka shakiyo wuxuu sheegayaa wax uu hayo wuxuu leeyahy tanay aheed ama tan hal mid iskaga gaabsama wuxuu aad u ilaalinaa xadiiskii nabiga sala allah waa ilaalin marka cabdullahi ibni cabbaas wuxuu ku sheekeeyey inuu nabigu yidhi man ilqowm iyo inuu yidhi man ilwafdi marka labadii waa soo sheeg labadan kelima mid ah eh. qoomku waa kuwama wafdigu waa kuwama wafdi waxaa la idhahdaa dadka qoom meel degano dad ay dirsadaan oo loo diro dadka ay la kulmaayaan bal madaxdooda inay arkaan dadka ay u socdaan madaxdooda inay la kulmaan marka wafdigaasna waxay ahaayeen nin ka mida ah reer cabdilqays reer cabdilqays nin ka ah ayaa yimid magaalada madiine nabigaa soo maray sal اlahu alay ganacsadu ahaa magaaladu hadba imaan jiray marka waxbuu weydiiyey wixii oo dhanaa nabigu siday ahayd uga jawaabay marka wuu gartay inuu rasuulka alla yahay markaasuu rumeeyey markaasuu qoraal u dhiibay inuu tolkiis diinta gaarsiiyo tolkiina inta rumeeyeen ay wafdi soo direen marka wafdiay soo direen markay u yimaadeen aa nabigu waa kuwama wafdigu waa kuwama qoomku waa kuwama su waa muhiim wuxuu leeya ibnu sharxiisa su qofka loo yimid inuu weydiiya waa muhiim sababto a maxaa la rabaa qof walbaaba manzilo u manaasibaha jirta mansiladii inaad dejidaa la rabo waxaa dhacdaa qofkii adoon oqon haddaad qaabisho hadhow inaad ka shallaydo war hebel miyuu ahaa qofka ii yimid arsaas uma qaabileen arwa iga xumaata inaad ka shallaydaa dhacda qof walba waxaa jirta qaab loo qaabilo u munaasib marka waa inaad garataa qofka kuu yimid oo tiraa iisku kayshee si aad u qaabisho u qaabilaadda munaasibka u ah ila qofka sida u munaasibe marka waa xikmad nabiya ahayd sala allahu alay waslm qaaluu waxay yidhaahdeen rabiica waa reer rabiica waa reer rabiica ah. marka taasna wuxuu yidhi waxay tusaydaa fasaaxada carbeed ilaahay uu siiyey waa kuwama markuu yidhi ma dhihin kan hebel hebelaa la idhaah kana hebel hebel kana hebel maxaa yeele taas wax faa'iidaa keenin adiga fiiri dadaan oqoon hadday ku yimaadaan dadaadaan oqoon oo ay ku yidhahdaan kanu waa hebel hebel kanuna waa hebel hebel waxba ka faa'iidi mayo maxaa hebel ma taqaana laakiin markay qabiilkooda sheegaan waa la fahmi meeshay kaa xigan dadka markaas kadib ay wax tartaa kana heben waana sababtii ilaahay weynaa subxaana wa tacaala u leeyahay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu qabaa'il iyo shacabyaalan idinka dhignay si aad isku barataan qabiilka dadka lagu barta marka kana hebel ma dhihina macno guuday sheegeen horta bal meesha ay ka jiraan si u garto intaasaa wax samaynayda reer hebelila waa la yaqaan ma muminiina qabiilkaasu ma rumay waktigaas dadka waa la wada yaqaan reer hebel waxay yihiin wax u manaasibaa lagu qaabila marka marka waxay dhahan waa reer rabiica qaala nabi wuxuu yidhi marxaban bilqowmi qowmkaa soo dhowaadeen marxaban kelimadda sidaasa macnaha ficil maxduufaa nasbina macnaheedu waxay tahay saadaftum sacatan waxaad hesheen meel inuu waasaca qofka meesha haddii laga raba waa la waa ku qaadaa soo dhowow haddaan la rabina meeshaan kuma qaado iska tagale marka marxaban waxay tahay saadaftum sacad meel idin waasaxo idin qaadaan hesha wey macnaha meel la idinka rabaa timaadeen wey ah. ahlanna waxa weeyaan ehelkiiniyaad u timaadeen ah. ehelkiiniyaad u timaadeen dad idin raba marka marxaban bilqawmi saadaftum sacatan wey qoomku soo dhowaadeen aw bilwafdi wafdi waa ha soo dhowaadeen hayra khasaayaa kuwa dulaysan kayrkood xaalay yihiin walaa nadaama kuwa shanlaayo qoomameeya kayrkood xaalay yihiin maxay muxuu ula jeedaa hayra khazaaya imaam nawowi wuxuu raximahullah markuu sharxay muslimka ee xadiisku muslimkana waa ku yaallaahe reer n rabiica nabiga lama dagaalami sala allahu alay wasalam dagaal lama gelin islaamkana kama daahina qabaa'ilkii hore usoo islaamay noqdeen marka ma kajilayaanoo kama yaxyaxayaano ka xishoomaaya nabiga marka u yimaadeen laakiin fiiri qabiilkii shalal nabiga la dagaalamay oo wax laga qafaashay oo wax laga dilay oo nabiga saxaabadiis wax ka dilay markay nabiga soo histaagaan waa yaxyaxaya waa kajilayan waa xishoonayan soo maaha kuwaan ayagu ma dagaalamin xumaano kama horayda marka weji farxad laha ay ku imaanayn marka ayagoon waxa weeyaan aan dulaysnayn ay qaabilayaan nabiga sala alla alay slam laakiin hadday horay xumaan uga hormari laheed waa naxsanaa lahaayeen waa khajili lahaayeen waa shanlaayi lahaayeen ah. waxaasaan samaynay hadda waana ka xunnahayo hadda ka hor dagaalka aan dagaalamana waa ka xunnahay dhihi lahay soomaa marka soo dhowaada idinkoon dullaysnayn shallaynay ah. saasuu ku yidhi nabigu sal la ala ibn abi jamra isagu wuxuu ku daray khasaayaa sidaas u fasiray laakiin nadaamaha wuu ka duway oo wuxuu yidhi arrinta waa bishaaro nabigu uu ku bishaaraynayo ku farxad gelinayo waktigii hore iyo waktiga dambe labada uu farxad gelinayo waktigaan hadda la joogana waa farxad gelina nadaamaana ma shanlaayi doontaan wey dil dambe aakhira ma shanlaayi doontaan wey ah, oo waa bishaaro dambe maxaa yeele nadaamada caaqibada dambea loo isticmaalaa u leey raacidda ay nabiga raaceen miyay aakhira ka shanlaayi doonaan maya waa mahdi doonaan marka haddana ma dullaysnidin oo xumaan idinkama horrayn dibna kama shallaayi doontaan saas faqaaluu waxay leedeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow inna annagu laa nastadiicu ma awoodno an na'tiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shari xaraami bisha xurmada leh maahane nabiga magaciisa ugu wanaagsanaayay ugu dhawaaqeen taasoo tusayda ixtiraamka iyo tacdiiminta waxa weyan ahlulcilmiga iyo ahlulfadliga iyo ahlulkhayrka uu yidhi ibn abi jamr magacii ugu wanaagsanaa ugu dhawaaqay faqaalu waxay dhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayo innaa annagu laa nastadiicu ma awoodno an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shahri اxaraam shahrulxaraam waa jinsun yashmalu arbaca waa ismuljinsi hal bila maahan dhammaan afartii bilood xurmo laheedu ku dhaca oo kale ah bisha rajab oo keligeed meel ku jirto iyo bisha dulqacda dulxija muxaram oo isku xigta ah. saddexdan oo isku xiga dulqacd dulxija oo ah middan hadda annaga ku jiro iyo muxarama soo socota saddexdaana waa ashal xurum rajabna oo shacbaan ka horraydana waa shahrulxaraam iyaduna afartaasaa laysku yidhaha ashal xurum cirka iyo dhulka ilaa markuu afartan bilo xurmale ka dhig laakiin ilaahay raxmadiis ilaahay weyna addoommadiisa waa u naxariis badan waa mid u naxariis badan xataa gaalada naxariis badan alla ugal naxariistiisu waa ballaaranta gaaladii diin kale celina ma leh waa islaynayaan ilaahay wuxuu garansiiyey bilahaas xurmada leh in xurmadooda la ilaaliyo bilahaas xurmada leh marka la gaaro dagaalku waa joojinaya qofku qofkii aabbiis dilayo agmara ma taabanayo wakhtigaasa marka ay safri jireen isdhex mari jireen wax qabsan jireen kadib waa la kala aruura markay biluhu dhammaadaan waa la kala aruura marka ayagoo gala bishaas ma taabayan qof ma taabanayo marka bishaasaan soo dhex mari karnaa laakiin inta kale kuma imaan karno niman gaalaha annaga iyo adiga noo dhexeeyda fiiri gaalaan noo dhexayna marka ma soo soco karno bilaha kale sidaas wey culammada gaalna waxay dhahdeen fii shahri xaraam si gaara waxay ula jeedaan rajab maxaa yeelay qabiilka soo socda sheegi doonaan aa rajabka aad u weynay jiray marka rajab keliya ha loola jeedaa qowla dhahay innaa annagu laa nastadiicu ma awoodno an naatiyaka inaan kuu nimaadno ilaa fii shahri lxaraam bisha xurmada le maahane wa baynanaa annaga oo reer rabiicaa iyo wa baynaka adiga rasuulkii allah haada alxayu qabiilkaana noo dhaxeeya qabiilkaanoo min kufaari mudar qabiilada reer mudar gaaladooda ah tanuna waxay tusaydaa qabiilka yimid ee cabdulqays ka yimid wafdigu inay mu'miniin yihiin kuwan gaalo kuma tilmaamin hadday iyagu marka iyagu waa mu'miniin markaas ay yimaadeen wafdigu tan kale waxay ku tusaydaa hidaayadu waa tawfiiq min allah nasab laguma helo reer mudar waa qaraabadii nabiga reer rabiicah kafur xagga nasab nabiga marka waxaa gaalada oo meel laga soo mara lala-yahay waa qaraabada nabiga sala allah alay slm kuwaanoo nabiga uga fogna hidaayadii nabiga ilahay la soo dira ilaahay waafaji marka hidaayadu waa min allah ee hebelo wanaagga wada aan anigu qaraabo lahay waxba kuu tarime dad ilaahay adiga kaa hooji waxaa dhacdaa kii wanaagga waday nabigii alle culummadii nabiga dhaxashay in eelkooda ugu dhow ay fasahaadaan ayaa dhici karta laakiin dad ka fogfog ilaahay uu hanuunka siiyo oy ka faa'idaystaan sidaana hadda labadan qabiil kale yihin sidaasay kale yihin marka qabiilkaasaa noo dhexayna bishaasaan soo mari karna nasiib daro waxaa ummadda soomaaliyeedoo muslim ah oo boqolkiiba boqol muslima ah, ilaa xabadxabad iska gaalooba maana de kii nabiga caayoo kale gaal wey soo maha kaasoo iska gaalkaas marka ummadnana hadde qof inuu ka gaaloobo la yaab male laakiin asalka ummaddu waa muslimiin shacabka soomaaliyeed boqolkiiba boqol asala muslim kii gaalooba marka xabad baxay haddana xabad baxay laakiin ummad gaalaa looma yaqan ummadda soomaaliyeed ee ummad muslimiinaha loo yaqaano xabadkaas nabiga caay xabad kaleo sidoo kale dembi gaalnimo kale ku dhacay qofkii sidaas umbaa gaala Ah, waa gaal kale marka ummaddaasoo muslim ah haddana fiiri bil xurmale iyo bil kale haddii colaadu jirto ma dhex mari kari kawa reer hebel iyo reer hebel hadday dagaalaan bil xurmale kugu day islaamnimo kugu dayma bil xurmalena kugu dayma soo meeshaas meel liidata maaha waa sifo aad u liidata fiiriya inaad gaaladii xataa ka liidato marka gobol waa arrin nasiib daraa soo maaha ah, mar haddii reer hebel iyo reer hebel colaadu ka dhaxaydo bil ay isdhex marayaan ma jirto oo u dhammaan hmm. marka waa nasiib daro weyn oo la rabo in aan ku baraarugno hurdada uga kacanno oo ilaahi weynaanta ka maangalo arrintaas laga haro waxay yidhaahdeen marka tan wuxuu yidhi marka ibn abi jamr waxay tusaydaa qofka wanaag hadduu samay waayo ka caajiso waa inuu cudurdaarkiisa keena nabiga inay u yimaadaan waa wanaag waa imaan waayeen soo maahan cudurdaarkoodii soo bandhigi qof kasta oo wanaag ka caajisa waxaa la rabaa wanaaggaas ama farad ha ahaado ama sunno ha ahaado waa inuu cudurdaarkiisa soo bandhigoo sheego cudurdaarkoodii sheegeen marka waxay yidhaahdeen famurnaa nacama rasuulka ilaahayow biamrin arin arrinkoo faslin faasilin kala saara bayna alhuda waadalaal waxaan rabnaa inaadna amarto arrin hanuunka iyo dalaalka kala saara noo sheeg hanuunka iyo dalaalka wax noo kala saara oon ku kala garanno macamar saasay ku yidhaahdeen arrinkaasoo nukhbiru aan u sheegno bihi arrinka man wara'ana dadka naga dambeeyo wafdiga aan ka nahay oo na soo dirsaday dadka naga dambeeyo oo na soo dirsado u laaba doonana aan gaadhsiino taasna waxaa weeye cilmiga in naa'ib la yskaga noqdo wey cilmiga in naa'ib la yskaga noqdaa see la yskaga naa'ib noqon qofaad dirsane waxaa leedaha mas'aladaas iisoo weydiye culummada qofkaas laakiin shardi maxaa ah qof cadli ah iqa ah daabit ah inuu yahay cadaalad lagu yaqaan been aan lagu oqoon fiski aan lagu oqoon qof maskaxlo wixii loo soo sheega fahmi kara qof been aad ku taqaan fiski ku taqaan ta ku culummo iisoo weydii lama yihi islaamna looma dirsado naaibna lagama dhigto maxaa yaele waa ka been sheegi kara qof haddee waxba aan fahmayn oo wixii aan qaba karin oo masaladii sida loo soo sheegay aan u sheegi karinna looma dirsado hadduu keenana lagama qaado laakiin qofku labadaas shardi hadduu leeyahay masaa'ilka inta loo dirsada markuu kuu keena ku camal fale waana qaadane waa qof cadli ah daabitna waa loo dirsada wafdigaanu nabigay diinta ka qaadayan tolkii o dhan u geynaya tolkuna sidaasay ugu dhaqmayaan nabigiiyo diintan laga sheegay leeyi marka waa noocaas marka waa gaarsiinaynaa dadka naga dambeeya wanadkulu bihi janna jannana aan ku galno waxaad noo sheegaydaa camal aan janno ku galno taasna waxay tusaydaa saxaabadii nabiga sal اlahu alay su-aalahooda muhiimadooda qofka muuminka waxaa la rabaa diintiisa waxyaalaha ugu muhiimsan inuu weydiiyo ah, su-aalahooda wanaagooda fiiri camal aan jarna koo waxay dhahdeen waxaan xaq iyo baatil ku kala galano noosha annagu aan ku dhaqano dadkeenna inaan gaarsiino qofku waa inuu diinta asaguna ku dhaqmaa dadkiisana gaarsiiyo maahan kaligaa inaad la fadhiisan tan kalena waxaad faai ducaa ah, waxaa la rabaa inaad xaafadii geydo oo dadka ka sii dambeyn geydo oo tolkii gaarsiino oo dadkii muslimkaa u gaarsiino sidaas ay muminiintu ahay camal aan janno ku galnana noo sheegaya saxaabadaa weydii jiray nabiga sal اlahu alيه waslm camalaan janno ku galna noo sheeg waa badanyi kanaa ka mid aan dul taagan bukhaariga sidoo kale sai bukhari waxaa ku yaala xadiis kale ninaa nabiga u yimid oo yidhi rasuulka alla camal jannada ay geliya ii sheeg nabiguna camal u sheeg arkaanu islaamka ugu horey sida kamba uu arkaanu islaamka ugu sheegi doono sidoo kale xadiiskii mucaad ibnu jabaal atirmidi iyo kayrkiis yaa rasuul allahi akhbirnii bicamalin yudkhilunii اljanna wayubaacidunii min annaar nabiguna waa u sheegay laqad sa'alta can cadiim wainahu la yasiirun calaa man yasarahu اllah tacbud اllah walaa tushriku bishay arkaanu islaamkii u sheegay kadibna khayraad badanoo u sheegay adiladaas aaday u badanta maxayna tusay adiladaasu acmaasha in janno lagu galo saasay tuseen acmaasha saalixadaa in janno lagu galo oo arkaanu islaamka ugu horreeyo qur'aankuna masaladaas aad u ugu celeeyo udkhulu اjanata bima kuntum tacmaluuna lagu leey ahlu janna ah. jannada waxaad ku gashaan wixii aad samaydeen sababteed ku gala saasaa lagu leey qur-aanku leey jannada saas ku gala bima asraftum fi اlayaami اlkhaaliya jannada ku gala maalmihii adduunyo oo tegey wixii daacadahood hormarideen qur-aankii sunnadu saas leey maxaa laga leeya marka xadiisa halkan yaalla bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen oo nabigu salى اllahu calيه wasalam uu yidhi lan yudkhila axada camaluhu اljanna hal qof camalkiisu janno gelima markaasaa la yidhi walaa anta yaa rasuul allah adiga ma waan camalkaagu janno ka gelayn markaasuu yidhi walaa ana ilaa an yataqamadani allahu bifadli waraxmat anigana xataa camalkaygu janno gelima in ilaah uu asagu naxariistiisa fadligiisa igu dabaalo un mooye maxaa la leeya labadan axaadiistan tirada badan oon akrinay iyo aayaadkan iyo xadiikan see laysu waafajinaya culammadu waxay dhahdeen waa iswaafaqsan yihin mana iskhilaafsana dhammaan adiladana waa iswaafaqsanta hal daaqadayna ka soo wada baxda waxay yidhahdeen culammadu aaadiistan axaadiistan bacda ku jirta fiiri xadiiskan maxaa ku jira waa nadkulu aan ku galno bihi bisababi اlcamal camalkan sababkiis aljanna kii mucaadna waa sidoo kaleeto bicamalin yudkhiluni اljanna bicamalin bisababi camalin dhammaan waa wada saas bacdaas sababyadaha ku jirta udkhulu اljannata bimaa kuntum tacmaluuna bisababi wa bacdaa ku jirta sababiya acmaashu waa sababu dukhuuli اljanna marka kitaabkii sunada saasuu sheegaya maxay tahay waxaa la anfiyey marka waxaa la anfiyey acmaashu inay tahay ciwad oo jannada u dhikanno inay ciwad jannada la eg tahay oo aad ilaahay janno uga gadatay taas wey oy la egyihiin isla egyihiin camalkaabu janno ma dhamo ma dhamo janno maxaa yeelay camalka laftirkiisa yaa kugu hanuuniyey allah yaa ku waafajiyey allah yaa kaa aqbalay allah marka tawfiiqda tawfiiqda hidaayada qabuulka dhammaanba allah kugu tafadulay marka lama eka saas darteed wuxuu yidhaha shaarixa ibn abilcisi daxaawiga markuu sharxayo wuxuu yidhahdaa xadiiska alfaadiisa waxaa ka mid ah lan yadkula axadu bicamalihi اljanna bacdaasaa ku jirtu le bacda ku jirtaa waxaa weeyaan baaulciwad bacda la diida bacda la diida waa baab baaulciwad bacdaan la ogolaadana waa baau sababiya labada bood kaliya kala baru bacda la diidaya waa baaulciwad ba ciwad bacdaan la ogol yahayna waa baau sababiya intaas wey marka acmaashu dukuululjannay sabab u tah laakiin jannada lama ekoo ciwadka ma aha laba shay isla eg maaha bifadli illaahi waraxmatii umbaa lagu gala haddee sababta haddaad ka gashana haddaad sababkii ka tagtana musababkii arki maydi acmaashu waa sababkii jannada lagu gelaayay haddaad ka tagto jannadu sababheed musababay aheed soo maaha acmaashuna waa sabab haddaad sababka ka tagto musababkiioo janna il saari maydi wasa'aluuhu nabiga waxay weydiiyeen can ilashridati can xukmi اlashriba cabitaanada xugunkooda cabitaanadan waxay ahaan timirta iyo canabka a inta weel biyo lagula shubo lagu huuri jir kaasaa la cabi jir markay sakraan gaaraan marka cabitaanadaas waa timirta iyo canabka a weela lagu shuba biyaa lagula shuba oo lala dhiga kuwaasna way weydiiyeen xugunkooda faamarahum wafdigii nabigu wuxuu amray biarbacin afar arrimood wa nahaahum wuxuu ka reebay can arbacin afar wax kooban waxyaalaha marka la tiriyo waxay keenaan in la xifdiyo darabta qofku waxa aad u sheegayd inuu kuu xifdiyo waa loo qodobeeya waa loo tiriya intaasoo shaya lagaa rabaa intaasna iska ilaali waxay keenayan in la qabto oon aan la lumin afaruu amray afarna waa ka reebay amarahum diintana wa asalku waa kaas waa wax laysamro layska rabo iyo wax layska reebay in laga fogaado amarahu nabigu wuxuu amray biliimaani rumayn bilaahi allah la rumeeyo waxdow keligiis xaaluye allah keligiis rumeeye rabbinimadiisa rumeeye keligiisaa khaaliqa isagaa wax abuuray isagaa mudabirooho wax maamula isagaa maaligoo koonka iskale lalama laha cidna lama wadaasho afcaashiisa asagaa cibaadada keligiis iskale cid la wadaagtaa ma jirto asmaadiisa iyo sifaaddiisa keligiisaa leh makhluuq shabbaha ma jiro cidnama shabbahdo ilaahay war ilaahay rumeeye iimaanu amr biliimaani billaahi waxda qaala wuxuu ihi nabigu atadruuna ma ogtihin mal iimaanu iimaan wuxuu yahay bilaahi alla la rumeeyo waxdahu keligiis xadig iimaan anin amriyo ilaahay rumeeye markaasuu ihi haddama taqaana taas tacliim wanaagay ka mid taha nabiga tacliim wanaaggiisa ardagaad waxbaraya inaad su-aal weydiido war ma taqaan dareenkiisaa soo jeesana qaaluu waxay dhahdeen allah warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa yaqaan su-aasha lagu weydiiyo hadday su-aal diiniya tahay allaahu warasuuluhu aclam aad leedahay haddaad dhihi kartaa haddeed oo waktigan aad dhihi kartaa waktigii horena waa la dhihi kara saxaabaduna bacda mowti nebiga dhihi jireen allah warasulu aclam hadday tahay arrimaha qadarka ku saabsan markuu joogana ma dhihi jirin haddana ma bannaano arrimaha qadarka ku saabsan oo waa maxay macnaha roob berri ma da-a aa lagu yidhi beri roob ma daa waktiga nabigu joogay ma dhijin saxaabad allah warasuul aclam roob inuu berri da'ayo alla rasuulkiisa og ma dhijin walaa yaclamu maa fii qadin ila allah waxaa berri dhacaayo ilaahay maan axad kale ma oga nabigaa yidhi sala allahu alay slam markay gabar ti xadiiskii bukhaariga wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin ay tiri gabar nabiga ammaanayda markaasuu yidhi laa yaclamu maa fii qadin illa allah war waxa berri dhacaayo alla maan cid kale ma oga marka waxyaalaha qadarka ee dhacaya ee koonka ka dhacaya oo ama hadda kuwa socda ha ahaadeen ama hadda kadib ha ahaadeen marba nabigii hadduusan joogin markuu joogana waxa mustaqbalkaa ma usan ogeyn ilaa wax ilaahay ogeysiiyey marka laga reebo aakhira waxaa dhacaa iyo alla ogeysiiyey kuwaas qayb loo waxyooday marka laga reebo inta kale ma ogeyn haddana waa sidaa oo waxaa ku taalla bukhaariga iyo qayrkiis aakhiro marka la tago dadaa xawdka nabiga laga leexina markaasaa nabigu leey ummatii ummatii markaasaa laleeyahy inaka laa laa tadri maa axdau bacdak adiga gabaalka markaad dhibatay kadib waxay sameeyeen war kama hayo idan hadda waxaan samaynayna nabigu war kama hayo wax wara kama hayo xadiiska fiir bukhaari war kama hayo waa been qofka ila ogi marka arrimahaas oo dhacaya oo ilaahay qadaray ma oga nabigu sal la ala ilaa wixii ilaahay u waxyoodu ka ogi qaybta alla u waxyooda oo diinta ku saabsan laakiin masaladu diini markay tahay markuu noolaayaa la dhihi jira allahu rasul aclam haddana waa la dhihi karaa maa og yahay nabiga sal diinka waxaan waa xalaal waa xaraam bacda nebigay dhihi jireen saxaabadu siday bukhaariga iyo qaybkiis ku taala marka waxay yidhaahdeen allah warasuul aclam taasuna edab qaadashaday ka mid qaala nabigu wuxuu yidhi iimaankii u fasiraa fiiriya shahaadatu macnaha alimaanu mubtada soo qadaro alimaanu iimaanka bilaahi la rumeeyo waxdaa shahaadatu waa qirid allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin la qiro ila allahu allah maahane wa anna muxamada nebi moxamed rasuulullah ilaahay ergiguu soo dirsaday inuu ilaahay la qiro wa iqaamu salaati waa salaada oo la oogo wa iitaa'u zakaati waa sekada oo la siiyo dadka xaq u lahaa wa siyaamu ramadaan waa ramadaan in la soomo wa an tuqduu waa inaad ka bixidaan min almaqnami wixii lasoo qanimaysto gaalo laga qanimaystay alkhumusa shan meelood meel fiiriya marka xadiiskii jibriil arkaantaa nabigu sheegay islaamay ahayd magaceedu haddana nabigu muxuu ka dhigay kuwa muxuu ku fasiray iimaan iimaankiiu ku fasiray nabigu sal la taas culimmadu waxay yidhaahdeen alislaam waaliimaan qaacidadu waxay tahay ida jtamaca iftaraqa haddii hal meel lagu wada sheego laba macnooo kala duwana loola jeeda xadiiska jibriilna hal meela lagu wada sheego ah, islaamnimadana acmaasha daahirkaaha loola jeeda iimaankana acmaasha baadinkao qarsan waydaftaraaa ijtamacaa laakiin mid ka mida ah la sheego labadiiba waa loola idan markuu nebigu dhahayay marka aliimaanu bilaahi waxda iimaan iyo islaamnimo labadii ula jeeda saasuna ugu fasir ah, labadiiba ula jeeda iimaan iyo islaam labadii ula jeeda marka maaa iimaankii markuu sheegay waxaa dhacda dadka sababta u fasira waxay tahay dadku waxaa dhacda inay arkaanta iimaanka bis u fahmaan muxuu fasiray marka islaamnimada inay ku jirto oo labadooda mid inta qofku qaato midka kale ka taga ma anfacayn aduu yidhahdo anugu xaqa qalbigan ka rumaysana waa ogahay dhammaan waxaas nabigu sheegaya inay aq tahay laakiin ilaahay u hogaansanaanna waa sidii abudaalib gaalnimo ku dhimana qalbigaan ka rumaysanahay laakiin layga sugi maayo inaan ku dhawaaqo hadduu yidhahdo bacdu daalib walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani lbariyati diinan waa ku dhaar wallaahi waa ogahay yidhi diinka nooxu diinaha kaan u khayr badan inuu ah, wallah haddaanan ka cabsayn in la eedeeyana horaad ka arrin kalahayd ana ogolaaday waa laygu ceebayna waa laygu waxa weeyaan fadeexaynaya tolkayaa ilaa ma wiilkii yara agoonkaayu iska raacay odagii markuu duqoogu cabsado marka hadduu qofku yidhahdo qalbigaan xaq oo dhan ka rumaysana iimaan buuxa laakiin hogaansami maa waxba u tarimin hadduu yidhaahdo waa hogaansama tawxiidkan ku dhawaaqa salaadan tukana waa sakayna sakadan waa sooma waa xajina laakiin qalbiga kama rumaysano isna wax u tarimin waa tii cabdullahi ibn ubay ibn salul waa munaafiqiinta in almunaafiqiina fii darki lasfari min annaar waxa wax tara waa maxay alislaam waliimaan in laisku daro qof qalbigana ka rumeeyo daahirkana ka hogaansamo saasaa nabigu ugu fasiray waxaa isweydiin leh arkaantii islaamka mida ah maqan xajki aw maxaa nabigu ugu dari waay jawaabta ugu saxsan waxay yidhahdeen culummadu waktigaas waajib ma ahayn waktigaas xajka sanadii sagaalaada la waajibiyaan waktigaan ay u imaanayeen xajku waajib ma ahayn saas qowlkaasa ugu saxsan wanahaahum wafdigii wuxuu nabigu ka reebay can arbacin afar arrimood can ilxantami shaambooyda sharaabka lagu qaso wadubaa'i bocorka sharaabka lagu qaso wanaqiiri timirta la qoday haraabka lagu geetimireedka la qoday sharaabka lagu qaso walmusafati kan la mariyoo laamiga weelka la mariyey sharaabka lagu qaso wa rubamaa waxaa la arkaa qaala inuu yidhi almuqayar midka qaarka la mariyey qaarka iyo ziftigu isku mide afartaanuu ka reeb wanahaamu wuxuu ka reebay can arbacin can ilxantami xantamku waa ashuunka amase shaamboyda waa weelka dhoobada laga sameeyey kaas wey waxay samayn jireen inay weelkaas ay ku shubaan timirta nuuca rudabka iyo busriga ah timirta marka ugu horayda oo cunto ay bilaabaydo marka ugu horayda waxa weeyaan balax waxaa la yidhahda marka ugu horayda balax balax waa marka koobaad cunto ay noqoto markaas markay ka soo gudubtaa la yidhaha busr markay ka gudubta rudab markaa dambaydo ay qalashatamruna marka waxay samayn jireen shaambooydaas ama ashunkaas weelkaas oo dhoobada ka samaysan ayay ku qasan jireen qamrada marka qamradii wey wuxuu ka reebayeen xantamka waa kaas dubbaana waa bocorka heer daa'ifa waxay samayn jireen bocorka inta qodaan oo dalooliyaan ay waxay ku shubi jireen canabka markaasay inta ku xidhaan ay meel ku aasanayaan markaasu amra noqona amru noqona naqiirkana geedka timirta salkiisa geedkaa la qoda markaasaa weel laga dhiga naqiir waa weel geed la dalooliyey geedka timirta salkiisa aa la qora markaasaa weel laga dhiga sida mooyaha iyo kale badalka lagu tumo o kale soo geed la qoray ma la qoday ma geedkaas la qoday ay ku shubayaan marka kaase waxay ku shubayaan timirtii markaasay la dhigayaan ku daboolayaan ilaa ay qamro noqoto musafadkana zifti waxaa la dhihi jiray zifti ama qaar dhacaan geedaha ka daata oo madow ah oo weelasha korka laga mariyo hadda waxa way zifti iyo qaar waxaa la ihahdaa laamiga ama daamurka kaasaa la ihahda qaar laamigaa la ihahda qaar marka laamiga sidiisoo kale camalna waahay waa waa dareeraya markii dabka la saaro waana madooba laakiin laam ma jiri wakhtigaas oo sanaacadan hadda laamiga lagu sameeyo iyo taasu isma lahayn kaasu wuxuu ahaa dhacaan geed ka socda ah, laakiin kanu maahan dhacaan geed maaha ah. marka ziftigu waa laamigaas dhacaan u eg wey waana madoow markii dab kala saarona dhalaala sida kanoo kale muqayarka min alqaara laga keena qaarkuna waa laamiga laftigiisa qaar la yidhahdo laakiin laamiga jiray wakhtigaas laamigan maaha keliya midabka iyo ay iska leeyihin iyo xoogaa sifaadda qayb ka mida marka walmusafati weelkii la dharoobay weeye ama la marmarshay laamiga weelka laamiga laamina hadda midkaan ma ahayn kaas wa rubamaa waxaa la arkaa qaara inuu yidhi almuqayari midkii qaarka la mariyey qaarka iyo ziftu waa isku mid ama ah. waa dhacaankaas madooba geedaha gobol ka mida ah ka baxa weelashaan oo dhan muxuu u diiday nabigu sala allahu alay slm wuxuuna u ogolaaday sibraarada in lagu qaso timirta iyo canabka labadaba sibraarada waa weelasha ka samaysan maqaar weelashaana waa diiday weelna waa la diiday weelna waa ogolaaday waxay dhahdeen culummadu xikmaddu waxay tahay weelashaan marka ay isbedelo cabitaanku oo uu qamro noqdo weelkan lagama ogaa karo laakiin sibraarku waa maqaar qamradu markay karto dararo gaarto waa dilaacaba maqaarku horaa laga ogaana marka horaa laga ogaana sidaas daraaddeeda dhammaan sharaabka lagu qasayo weelasha waa diiday ilaa sibraar midka lagu qasa maaha nabigu sala allah alay maxaa yaele maqaarkan mar alla markuu marqaan gaaro waa dilaaca waa la ogaana waa la iska daadina marka markii dambe nahyigii weelasha waa la nasaqay ee waxaa la war marqaanka iska ilaaliya siduu rabaa ku yimaadeen oo saxiixulmuslimka waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayه wasalam kuntu nahaytukum can اlintibaadi ilaa fi اlasqiyati hadda ka hor waxaan ahaa inaan idinka reebay nebiidka in la qasto nebiidkood waxa weya timirta oo biyaha lagu qastay wey in la qasto waa idinka reebay ilaa sibraarada weelasha maqaarka maahane fantabiduu fii kulli wicaa weelkaas hartaan hadda ku qasta walaa tashrabuu muskira laakiin wax muskiraa ah cabinina markii dambe marka waa la nasaay weelashaa nahyigood hadda weelashaan waa bannaan yihin in la isticmaalo laakiin waxaa taxriimkii lagu gaar yeelay muskirka wa qaala nabigu wuxuu uhi ixfaduuhunna axkaamtaas xifdiya axkaamtaas aan idiin sheegay xifdiya wa aqbiruu u sheegan bihinna axkaamta man wara'akum dadka idinka dambeeyo diinku waa saas adiga xifdiyo ku dhaqan dadka kaa dambeeyana gaadhsii waa saas saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam rawa albukhaariyu can abi mascuudin abi mascuud waa cuqba ibni camrin ibni haclaba alansaari cuqba bni camrin ibni aclaba alansaari radia allaahu canhu albadri beder dagaalkii badaru ka qayb galuu leeyahy imaamu lbukhaari laakiin culummadu waxay u badan yihiin ceelka badaru deganaa jiraye dagaalka kama qayb gelin badri saasaa loo yihi can abi mascuudin radia allaahu canhu cani nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi idaa anfaqa rajulu ninku hadduu biilo calaa ahlihi ehelkiisa yaxtasibuhaa xaalo ajar uu ka raadsanaa fa hiya nafaqadaasu sadaqatun sadaqay u tahay lahu ninka idaa anfaqa rajulu ninku hadduu bilo infaaqa cuntada kaliya maaha waa wax alla wax eelka la siiyo cuntadii cabitaankii dharkii gurigii la dejinaayey adeegyadoodii kale dhammaan wey infaaqu saas darteed acama ma dhihin idaa acama lama dhihin anfaqaa le infaaqa ka caamsan infaaqu waa dhammaan dhaqaalihii eerka lagu bixinayo idaa anfaqa rajulu ninku hadduu biilo calaa ahlihi eelka waxay idhahdeen maxaaskiyaa loola jeedaa culummadu mase dhammaan qofku eelkiisa uu biilo oo dhan carruurtii waalidkii wixii oo dhan labadaba culummada waa yidhaahdeen haddii eelkii la yidhaahdo oo eelkan lagu fasiro xaaska kuwii kale inuu ajar ka hela waa min baabil owla alle oo say u tahay min baab اwlى sida xaafidku yidhi waxay ku tahay wuxuu yidhi waxa ninku xaaskiisa siiyo nacsigoodu qayb ka mida ah isagu kusoo laabaa oo hadduu haweentiis wax siiyo hadday cunto waa ku ladnaane oo hadday dharsi waa ku qurxoonaane kulligood asagaa ku istimtaaca quruxdeeda dharkeeda quruxdeeda asagaa ku istimtaaca oo ku raaxaysana ku farxa marka caruurtii waalidkii oo ay dhacdo nacfigu asaga ku soo laaban waaba min baabin awlaa in ajal laga hela marka waaba ka sii darantay dilayna marka horaabay lafdiga soo wada galeenno waa nas haddii kalena waa qiyaasu awla marka mar walba ama xaaska ahaato ama caruurtii ama waalidkii ama qaraabadii kale qofku biilka dadka uu siiyo ajaru ka hela laakiin shardi maxaa nabigu uga dhigay yaxtasibuhaa yaxtasibuhaa ahlucilmiga gabl waxay yidhaahdeen hadduusan ixtisaab waa iimaano waxtisaabantii wey hadduusan niyeysan war ajar asalkii waa helaahe marka uu niyeysto ajar badan sii helaan qaarna waxay dhan maya aslulajarba waa ku xidhan daahirkuna saas waa maxaa yeelay sida badan biilalka dadka si dabiiciya iskaga bixiyaan sida qaalibka waxa weeyaan dabiicadda naftaada ku bixinay inuu biil ka bixiyo gaalana ma dhacdo inuu biil bixiyo soo ma jeedin mid faasiqa iska bixinaho asagu tukanba maxaad marka ku kala duunaa kartaa ood adiguna ajar ku helasna ku qadi karaa waa niyada marka biilka markaad baxaydo waa inaad u bixida allah ku amray imtiaalan amar qaadasho iyo ibtiqaa'a mardaat illaah ilaahay riladiis inaad ku dalbaydo ajarka ugu badan ee dhaqaalo laga helo oo dhaqaalo la baxshay laga helo ad saas daraaddeeda shilin qofku bixiyo waxaa u ajar badan u yidhi nabigu sala allahu alay slm midkuu xaaskiisa siiyo iyo midka uu jihaadka ku bixiyo labadaasa u fadli badan dhammaan waxaa sadaqa la bixiyo laakiin shardigaasaa kaaga xiran shaydaanku arrintaas de waa ogi ilaa waana maqlaan ogta markaan diinka akhrayno ajarka weyn in lagu hela ogi soo maaha xar buu kula gelaa marka inaadan niyeysaba isna ku dadaala oo bil walba markaad bixido kadib ay kugu soo alla bishan way dhaafto waa noo tahay shaydaan bisha soo socoto asaguna nasama adigu halmaami lakin isag halmaamima shaqo kaleba male ha ilaa aad dhiibto waa ku waswaasina markuu gacanta ka baxo ah, aad soo as allah hartaa maxaa igu dhacay bisha marka xarbo qofku hadduusan soo jeedinoo anta indho shantiisa waxa weeyaan indhihiisa uusan shan ka dhigin khatar weeye shaydaanku waa ka qalin noqona waa inaad ogaata cadow maakira inuu kula joogo marka waxay kaa rabtaa jihaad iyo inaad mujaahado ku noosha mar walba kitaabu اlcilmi haadaa midkaanu kitaabulcilmi cilmiga kitaabkiisii wey albuhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi sidaasuu bukhaariga ugu yaallaaho xadiiska soo socda mar mu isagoo mucallaqoon sanadka uusan sheeginuu sheegay sidiiu marka usoo qaatay usoo ikhtisaabay isagoo sanadkiisii uu sheegana wuu sheegay waa noo soo socdaa albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi kitaabucilmi baabu u qabtay baabun alcilmu qabla alqowli waalcamali baabkaas wey baabkaasuu hadalkan ku oo xadiiska iyo xadiis ku dambayda iyo aayad iyo uu ku qoray ah, baabkaana wuxuu ka hadlaa qofku intuusan wax samayn waxna ku hadlin inuu cilmi u yeesho ah, wax walba cilmiga iyo camalka cilmigaa horeeya garo kadibna ku dhaqan waa isdaba socdaan laakiin ku dhaqan kadib garo waa khasaaro marka xad samayna waa qalbee dadan soo bara markooda marka cilmigaa ka horeeya camalka saasuu baab ka dhigtay albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigaa yidhi mucallaqa ladhi xadiisa saas bukhaari u sheego isagoo mucallaquu saas u sheegay laakiin mar kaluu sanadka sheegay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi qofkii ilaahay la doono khayran khayr yufaqihu ilaah wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinka ilaahi weynaa qofkuu khayr la doono diintuu fahamsiiyaa diinkuu garansiiyaa caqiidadii waxa weyaan acmaashii dhammaan farac iyo asalba ilaahay waa fahamsiiye وainamaa wax kale maaha alcilmu xusuul اcilmi cilmiga soo xasiridiisu bitacalumi barashu ahaada saas isku daba dhigay sidaas uu bukhaari isku daba dhigay dadka gabola marka waxay moodeen siduu xaafidku sheegay man yurid ilahu bi khayran yufaqihu fi diinin inay xadiis tahay intan dambena war bukhaari ay tahay mana ahana waa xadiis marfuuca iyadu xadiis marfuuca xaafid ibn xajar xashiyadana waynu kugu yaallaahe wuxu uri waa xadiis marfuuca inama alcilmu bitacalum cilmi wuxuu ku soo xasilaa si kale laguma barto tacalum barasho waa xadiis marfuuc oo ibnu abi caasim iyo abaraaniya soo saareen min xadiisi mucaawiya lafdiguna waxa wan ayuha annaas tacallamuu cilmiga barta inama alcilmu bitacallumi inamaa wax kale maahan alcilmu xusuulu اlcilmi cilmiga soo xasilidiisu bitacallumi barashay ahaata wuxuu yidhi ibnu abi jamra qofkii isku daya barasho oo uu culummada ka barto nabigaa laga bara jiri sal اlahu ala sl culummadaa laga bar jira kadib dariiq aha inuu cilmi ku yeesho qofkaasu dariiqii waa ka lug ah. sidaas darteeda waa been been haddaad aragto hebel si u joogayo habeen ku soo dega cilmiga waa been ah. waa been saddex iyo labaatan sanaa nabiga la baraayo cilmiga sal اlahu alay slam oo malakul jibriil loogu soo dhiibayo soo ma habeen ugu soo dega ah. nabi maxamedaa yidhi cilmi waa tacalluq weligaa jaahilan noqoy haddaadan baran odan dhibtoon marka waa nuucaas wاlfiqhu bitafaquhi fiqiguna wuxuu ku yimaadaa fiqi dalbid waa inaad dalabtaa fiqiga inaad fahamto masaa'ilka waa inaad dalabtaa waman yurid illaahu bi khayran yufaqihu fi diin qofkii kayr ilaahay la doonana ilaahay diinku fahamsiiya marka xadiiska sanadkiisuna waa xasanu yidhi xaafid marka ha ku qaldamin inuu dadka mooday hadal bukhaari waa hadalkii nabiga hadal bukhaari maaha bukhaariyu bukhaari qaala wuxuu hi qaala rasuululahi rasuulka laa yidhi sala allahu calayh wasalam man salaka qofkii qaada dariiqan wado dariiqaasoo yaqlubu uu ku dalbaa bihi dariiqa cilman cilmi sahal allaahu alla waa u fuudeeyaa lahu qofkaas dariiqan wado dariiqaasoo ila aljannati jannada gaarsiiya qofka dariiq qaada asagoo raadinaya inuu cilmi soo barto ilaahi weynaa subxaana wa tacaalaa wuxuu sabab uga dhigaa cilmi dalbidaas wuxuu sabab uga dhigaa dariiqii jannada gaarsii lahaa man salaka qofka qaada dariiqan dariiq dariiqaasoo yadlubu uu qofku ku dalbayo bihi dariiqa cilman sahla allaah allah u fudeeyo u sahla lahu qofkaas dariiqan dariiq dariiqaasoo muusilan ila aljanna jannada gaarsiiye isagoo mucallaqun sidaas bukhaari u wariyey laakiin imaamu muslim ayaa saxiixiisa xadiiskan ku wariyey xadiis dheer min xadiisi abi hurayra isagoo ku dhex jira ayuu wariyey wuxuuna tusayaa cilmiga raadintiisu waxay sababku ugu noqon laha jannadii dariiqeedii dariiqii jannaday sababku ugu noqon saas waa inaad niyeysataa rawa lbukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can mucaawiyata radia allaahu canhu qaala mucaawiya wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calah wasalam marka xadiiskii oo man yurdila bi khayran uu soo celiyey maxaa yeelay bukhaari wuxuu ku wariyey isagoo mawsuul ah ayuu sanad ku wariyey min xadiii mucaawiya saas darteedu marka u keenay waa wasliyey bukhaari rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wari can mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu qaala wuxuu yidhi mucaawiya samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam xaala uu leeyahay man yuridillaahu qofkii ilaah la doono bihi manka khayran khayr nakirada waxaa loo isticmaalaya culammadu tacdiim khayr weyn qofka ilaahay la doono yufaqihu ilaahay wuxuu garansiiyaa tafqiiha waa fahamsiinta waxaa ilaahay fahamsiiyaa fi diini diinka ilaahay diinkuu fahamsiiya xaafid wuxuu yidhi mafhuumka xadiiska xadiiska dhawaaqa manduuqu qofka ilaahay uu diinka fahamsiiyo khayru la doonay wey saas darteed waxaa la rabaa qofkii ilaahay diinta fahamsiiyo oo qawaacidkii iyo furuucdii lagu gaaraayey usuushii iyo furuucdii alla fahamsiiyo waa inuu bishaaraysto waa inuu farxo waa inuu garto nimco weyn ilahay inuu siiyo waa inuu ilaahay ka rajeeyo khayr weyn uu usoo socdo adduun iyo aakhiraba mafhuumka marka mafhuumulmukhaalafada wuxuu idhi xaafidku anna man lam yatafaqah fi اdiin ee yatacalam qawaacid alislaam wamaa yutawasalu biha min alfuruuc faqad xurima alkhayr xadiiska mafhuumulmukhaalafada laga fahmaa waxay tahay qofkan ilaahay diin fahamsiin qawaacidkii islaamka iyo furuucdii lagu gaarayey qofkaan alla fahamsiin oo aan baran ilaahay waa ka hooji qofkaas qayr waa laga hoojiyey marka raalli ha ku noqon inaad noqoto qofka qayrka laga hoojiyo diinka alla baro weliga garo waqti aan diinta la bara karin uma jirto diinka baro diinka ilaahay baro maxaa yeele wuxuu idhi qofkaan garan umuurta diintiisa faqiih noqon ma qof fiqi dalbaan noqon ma marka waxaa ansaxayda in lagu tilmaamo qofkaas kayr lalama doonin ilaahay kayr lama doonin saasaa lagu tilmaami karaa ui xaafid xaashaduna kuu yaalo dabcadda daarulminhaaj nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa inamaa wax kale maahan ana aniga qaasimun cilmiga waa qayrina wallaahu allahna yucdi isagaa bixina hadalkaas hadalkaas wuxuu ka dhigan yahayna culummadu kalictidaari cudur daarasho dadkii nabiga sala allahu calay uu cilmiga baraayey waa kala cilmi badnaanaya midaa wax badan barana midna wax yar u barana arrintaas marka nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam isagoo ka cudur daaranaya inaan dadku cilmiga u sinayn saxaabada cilmiga kama sinayn kama sinayn midaa hal xadiis yaqiin midna waxa weeye kumanaanu yaqiin shan kun xadiis iyo ka badan ma sinayn marka wuxuu leeyahay aniga dhexdiinaan ka sheega qofna inta qol la gala nabigu uma sheegi jirin xadiiska si gaar ee waxa weeye dhexda ummaddu ka sheega laakiin alla qaybina qof wuxuu fahamsiina wax badan oo axkaam ah midna wax yara alla fahamsiina mid ilaahay wuxuu gelinayaa himad caaliya inuu dalbo oo raadiyo inuu wax badan barto midna himadaa laga yarayna markaasaa danac badanba kuma jiraba marka anigu waa qaybinaa ilaahi weynaya laakiin dadka wax kala siinaa qofka nasiib siina saasuu yidhi nabigu sala allahu alay slm nabigu wuxuu yidhi walan tasaala ka suuli mee haadihi ummatu ummadda nabi maxamed waa ummat lijaaba waa ummaddii nabiga aqbashoo rumayday oo muslimiinta oo mu'miniinta walan tasaala ka suuli ma doonto haadihi اlummatu ummaddan qaa'imatan mid ku taagan inay tahay calaa amri اllaah calaa amrillaahina waa calaa diin illaahi اlxaq diinka allo xaq ahaa inay ku taagan tahay ummaddan nabi maxamed ka suulimee laa yaduruhum mana dhibayo man xalafum qofkii khilaafa xataa yatiya ilaa u yimaado amrullahi amarka alle amarka allena waxaa loola jeedaa dabayl oo aad u jiricsan qof kasta oo iimaan ku jiro ay nafta ka qaadeen dabayshaasaa loola jeedaa amarka alle amarka alle qof kasta oo iimaanba ku jiray nafta ka qaade maahan iimaanka ka siibeen naftay ka qaade dabayshaasaa loola jeedaa amrullah xadiidkan waa caamu maqsuusu iiriya walan tasaala ka suri maydo haadihi اlumma alumma asha ku jirta istiqraaqiya ummaddii oo dhan inay diinka xaqaa ku sugnaanayda lafdigu waa saas qof kastoo ummatu maxamed ka mida ah inuu diinka xaqaa ku sugnaana laakiin axaadiis kalaa khasistay oo xadiiuliftiraaq uu ka mid ah xadiiska abi dawud ee qaybkiisa wariyeen oo uu nebigu yidhi wasataftariqu haadihi اlumma markuu ka soo sheekeeyey reer banu israa'iil qoladii loo soo dejiyey towraad inay toddobaatan iyo koox kow kooxood noqdeen ummaddii injil loo soo dejiyey toddobaatan iyo laba noqdeen uu yidhi wasataftariqu haadihi اlumma ilaa alaaثan wa sabciina firqa toddobaatan iyo saddex firqay noqdeen ummatu moxamed kulluhaa fi naar toddobaatan iyo saddexda dhammaan naaray muteen waa dad naar shaqaystay waana muslimiina ogow gaala maaha ilaa waaxidda mid marka laga reebo hal midab xaqii sax ku sugan taasaa ka badbaaday adduunka dalaal oo diinkii xaq ahaa ku sugan aakhirana naarta ka badbaadayda iqanaajiya imaam الbukhaarina wuxuu hi wa ahlucilm ah, shiikiisa caliy اmadini axmed ibn xambal waxay dhan wa ahluxadiidka daa'ifada badbaadayda waa dadka sunnada nabiga bartoo ku dhaqma ah, culimmadana waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa ahlu xadiid waman salaka dariiqahu maahan culimmada kaliya caamada dariiqaas ahlu sunna ku socota ayay ka mid yihin irqanaajida ka mid yihin ah sidaas wey marka xadiidkan lafdigiisu waa caam ummadoo dhan diinka xaqay ku taagneena maaha lafdigu waa saas laakiin lafdigu waa la khasisay xadiiskaasaa khasisay oo sheegaya ummadda toddobaatan iyo laba kooxood oo muslimiin ah oon ka bixin xeradii iyo daa'iradii islaamka laakiin qalloocatay oo diinkii xaqa ahaa wax ku dartay ama wax ka tagtay ummadda intaasaa ka mid noqon doonta laakiin waxa aan ka suurayn diinka xaqa waa daa'ifa waana sideen lafdiga xadiiska nabigu uu yidhi laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahirin cala alxaq laa yaduru man khalafa walaa man kadalahum xataa yaatiya amrullah wahum calaa daalik marka waa caam wey ummadda odhan maaha ummadda toddobaatan iyo laba firqaa ka mid noqonay oo ahlu dalaal laakiin aan gaalo ahayn xadiiskulijtiraaq nin takfiirka kastoo toobad keenay aan idhi takfiir waxaad uga toobad keentay iisha oo ilaahay kugu fahamsiiyey xaqa laba shayaan ilaahay igu fahamsiiyo yidhi nimankaas inay yihiin niman aalimiin oo jaahiliin ah oo ahlu dalaal ah oo diinkii nabiga ka lumay takfiirku waa qolada macnaha dadkaan muslimiinta o gaalada u tagaan oo masaajidda aan ku tukan oon hilibka cunin dadka muslimiinta qaleen oo adinka markay maqlaan ma soo aadaayaan masaajid adinka nabigu meeshuu ka maqlo muslim uu dhihi jira dadkaas ayaga waxay yidhahdaan gaaladii isku yeeray markay adinka maqlaan gaaladii isku dhawaaqayday leeyi marka qoladaas aan شhan iyo toban sanaan ka mid ahayo شhan iyo toban sano bal fiiriya markaasa ilaahay toobad waafajiye شhan iyo tobankaa sano hal mar aabiisi hooyadiis uma tegin waana noolaa aabiis intaan huba waa noola hal mar uma tegin maalinku toobadkeena inta safrayuu lix boqoloo kilomitr u gooyo aabiis u teg markaasu asagoo korka ku haya ku dhintay bal fiiriya maalinku takfiir noqdaa kuugu dambayda qofka hataa fiiri ma garto waalidkaa gaal hadduu yahay xaquu kugu le ma garto ilaa nabiga sal اlahu alيه waslm asmaa binta abi bakr muxuu ku yidhi hooyadeedoo gaalahu yidhi xidhiiri hooyada ka war iyagu hadda nabi warkiis kuma socdaan waxay ku socdaan fakerkaas oo odayaashooda u dejiyeen nabi miy war ka haya marka waxaan ku yidhi niya waxaad uga soo islaamtay ii sheego uga toobad keenta wuxuu yidhi xadiiu laba shay horta wuxuu yidhi weligay wax la jaahilnimaa maaragni ajruumi markaan u baahanno waxaan idhahnaa yidhi ajruumi annagu ma naqaane gaaladaana taqaana gaaladaa laga soo akhriso masaajiddaan nimaadnahu markaasaan qofaan gaal ka aaminsan oo ajnuub akhrayaan ka dhegaysanaba waa ka waayo hal xabbu ajnuubiga ii akriyo hal xab marka waxaan is-iryuu yidhi say ku dhici kartaa in cilmiga intii tiqiinna gaalo noqotay jaahiliintiinina aad muslim noqoteen masaladaas wuxuu aadaan ula yaabay anoo wuxuu masaladaas uga jiran tahay fiqi haddaan u baahdo abshujaac oo yidhi waxaan leenahay fiqi annagu ma naqaana gaaladaana taqaana gaalada laga dhegaysta aan leenahay masjidaan imaanaynaa mid aan gaalka aaminsanna ag fadhiisaynagu markii la adiman cararaynagu marka waxaan idin yidhi say ku dhici kartaa ilaa bukhaari iyo kayrkiis waxaa ku sugan firqada naajiyada waa culummada saasaa ku tuna in culummaduna baadiyowday jaahiliintuna xaqii haystaan qodobkaasoo iga jiran aan xadiiskan arkayo nabigoo yidhi ummadda nebi moxamed toddobaatan iyo saddeay noqeen toddobaatan iyo labo waa muslimiin laakiin waa ahlulbidac midna waaba midii toosneed ahlusunnaha waa u tegey waxaan idhi kaalaya tagfir tagfir waa idinka shakiyaan inaad maan roorayna ii soo baxday inaad maan rooray waxaan ku gartaan idhi nabi moxamed sala allahu alay waslm wuxuu noo sheegay ummadda muslimka toddobaata saddex noqoydo idinka kooxdii saxdahay iska dhiga itusa dad aad muslim ka aaminsan tihiin oo ahlubidacah itusa oon idinka ahayn markaasayna ma jiraan markaasaan idhi idinkaa been sheegaa nabigu been ma sheegi hadda ii caddaan nabigaa noo sheegay muslimiintuna waa ku ijmaaceen inay jiraan dad ahlulbidaca muslima iyo dad ahlusunna oo halaq marka waxaan idhi shaki iigama jira nabi been ma sheegay idinkaa beenaalayaala meeshaasaan uga soo tegay xadiiskaasi alla igu fahamsiiye hmm. wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah alaa nabiyina mxamed